salaada duhr ayuu baabkan u baabiyay imaamka markuu duhurka dujina mararka qaar in aayaddu aad kor qeyb ka mid ah ama aayaddii qeyb ka mida ah la maqlo wاduxaa wاleyli idaa saja oo kale inuu dhaha arinta ayada ayuu baabkan u baabiy xadiidka sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai aleh ramat lla akhbarana cimraan ibnu yaziid ibnu khaalid ibnu muslim yucrafu bibni abi jamiil adimishqi ayaa loo yaqaana waa saduuq qaala wuxu xadaanaa ismaaciil ibnu cabdillaahi bni samaacata waa iqa qaala xadaana awsaaci camr awsaaci weeyaan imaamki imaam ahlu imaama ahli ashaam weeyaan iqatun jaliilun faqiih can yaxya bn abi kaiir hy halkaas ooma joogn miswan hy yaxya bn abi kaiir waa iqaة faadilu yursilu wayudlis hy yaxya bn abi kaiir qaala xadaanii cabdالlah ibn abi qataada ayaa ii warramay waa iqa qala wuxuu yihi xadaana waxaa ii warramay abi aabahi aabihina waa abu qataada alanصaari radia allahu taala arda ana rasuula rasulka sal slm qaala kaan wuxuu rasuulkeena ana rasu rasulka al sl slm kan wuxuu rasuulkeenna yaqra'u mid akhriyo biummi اlqur'aan suurat alfaatixa iyo wa suuratayn laba suuradood fi rakcatayn aluulayeyn labada ragco hore wuxuu ku akhrin jiray suurat alfaatixa iyo mid walba raca mid walba suura gooni suuratayn min salaati duhri salaada duhr iyo salaat alcasr salaada casrba wa alaayata aayaddan wuuna maqashin jira axyanan mararka qaar wa kaana nabiga nuxu sl slm yutiilu mid dheereeyay fi rakcati ula rakcada hore uu dheereen jiray marka faatix iyo suurad iyo faatix iyo suurad waa labada rakco hore duhur iyo casrba qodobka labaadna wuxuu yahay in mararka qaar nabigeena sala allahu calayh waali wasalam uuna yaro maqashiin jiray waana dhacdaa oo mararka qaar saas way dhacdaa weeyaan waxyaabaha ay mufiidka u tahay mararka qaar waxaa weeyaan imaamka hadduu sahwi ku dhaca hadduu wax hilmaamo oo kadibna uu gadaal dambe intuu ataxiyaadkii u fadhiisan lahay uu ka istaago dadka marka aada u jeedin imaamka waxay u malaynayaan inuu ataxiyaadkii fadhiyo hadduu marka imaamka markuu ataxiyaadkii ka booday kadibna uu yidhahdo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan الraxiimi maliki ywm اddiin oo kale u dhah kuwii marka fadhiyo ataxiyaad ku fadhiyey markiiba way boodayaan mogta marka waxyaabaha ay ka caawinaysa ka mid tahay qofka muxuu ah imaamka ah shaqoodhinkaas noocaas ah ama codkaas kor loo qaadaa shaqoodhinkiis inay toosaanoo dadka yacni mu'amuumiinta ay ku wareerin xitaa qayb ay ka qaadani in kastoo xadiidka ay ku xusneen laakiin nabigeenna kor buu qaadi jiray marka qaar ayadaha qaar oo la maqli jiray xadiidka ama baabka siddeed iyo kontonaad taqsiiru اlqiyaami fi اrakcati اhaaniyati min aلظuhri taqsiiru alqiyaami istaagga in la gaabiyo fi rakcati اhaaniyati ragcada labaad oo min aلظuhri salaad duhr ayuu baabkan u baab yahay inay mashruuc tahay oo racada koobaad iyo tan labaad markii laga tago waxaa weeyaan eh, racada labaad oo duhurka intan eh, koobaad laga gaabay ayuu baabkan ubaabay xadiidka sagaal boqol iyo toddoba iyo iyo toddobaatanaad ama lix iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam bn sal abarna cubaydilah bn saciid abu qudaamata saraqsiwa qaala xadaana wahiqatu habtun maamuun qaala xadaana mucaadi bn hishaam addustuwai wey hishaam adustuwai ayaa dhalay wa saduuqun rubama wahim qaala wuxuu yidhi xadaanii abi aabbahe ay warramay aabihiis waa ninka marka waa hishaam ibnu abi cabdillaahi oo loo yaqaano sambar addustuwaa'i weeyaan iqatun habtun rumiya bilqadar qadarnimo ayaa lagu sheegay lakin waa iqatun habtun xagga xifdiga iyo xagga itqaanka can yaxya ibn abi kaiir haddaan soo marn qal wuxu xadani waxa warramay abdullahi ibn abi qataada waahiqa ana abaahu abihi ahbar wuxuu warramay abu qataadata alansaari weeyaan radia allahu tacala an ardah qaala wuxuu yidhi abu qataada kaana wuxuu aada rasul rasulka sal slam yaqra'u bina yaqra'u mid noo akhriya bina annaga fi rakcatayni aluulayeyn labada ragcadood oo hore oo min salaati duhri salaada duhur qur-aan ayuu akhrin jiray faatixada aanan ahayn wayusmicuna wuxuuna maqashan jiray alaayata aayaddana axyaanan mararka qaar wayuawilu fi luula ragcada hore uu dheerayn jiray wayuqasiru aaniyatan labaadna waa ka yara gaabin jiray wa kaana wuxuu ahaaday nabigeena sal la sl yafcalu mid fala dalika arrinkaas fii salaati subxi salaad subaxna yuawilu fi luula ragcada hore uu dheerayn jiray wayuqasiru fi taaniyatan labaadna wuu gaaban jira nabigeena sala allahu calayhi wasalam wa kaana wuxuu ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam yaqra'u bina mid ariyo noo akhriyo fi rakcatayn laba ragcadood aluulayeyn ee hore oo min salaati casr salaadda casr yuawilu fi luula tan hore ayuu dheerayn jira wayuqasiru aaniyatan labaadna wuu gaaban jira nabigeena sala allahu alay slam hadiga marka nabigeena calayhi salatu salaam ragcada koobaad ee salaada duhur iyo ragcada koobaad ee salaada casr iyo ragcada koobaad ee salaada fajar wuu dheerayn jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam tan labaadna intaas in ka yara gaaban ayuu ka dhigi jiray labada ragcood dambe marka oo duhurka iyo casarka labada ragcood dambe iyaga waxaa weeyaan waaba faatixadii bas mogta suuraba lama jirto waa sidaa marka baabu lqiraa'ati akhrin la akhriya ayuu baabkan u baab yahay fi rakcatayn laba ragca uleyn ee hore oo min salaati duhr salaad duhr waxa la akhrinayu baabkan u baab yahay maxaa la akhrinaya xadiidka sagaal boqol iyo todoba iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam الnasaي alي ramat lla akhbarna maxamed muhana moxamed ibn muhana alcanazi waa iqaة habt qala xadaثna cabdiraxman ibn mahdi waa imaamu xujaة iqaة habt qala xadaثna aban ibnu yaziid alcaطaar weyaan alcaطaar aban ibn yaziid alcaطaar waa iqa can yaxya bn abi kaiiri can cabdilahi bn abi qataada can abiihi intaba haddaan soo marnay qaala wuxuu yidhi abu qataada alansaari radi allahu ta arda kaana wuxuu aday rasul rasulka sl sl yaqra'u mid akhriya fi duhri salaada duhr iyo walcasri salaada casr fi rakcatayn aluulayeyn labada ragcadood oo hore biumi اlqur'aan suurat alfaatixa iyo wasuuratayn laba suura akhrin jiray wa fi lukhrayayni labada ragcadood dambana biumi اlqur'aan faatixada keligeed ayuu akhrin jiray nabigeena sala اllahu alay slm wa kana wuxuu nabigeena alayh slat slam yusmicuna midna maqashiyo alaayata ayadda axyaana mararka qaar wa kaana wuxuu ada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam yuilu mid dheereeya awala rakcatin rakcatan u horeyso min salaati duhri salaad duhr uu dheeran jiray nabigeena sala allahu alay waslm rakcada u horeyso alqira'atu fi rakcatayn aluulayeyn min salaati alcasri salaadda casar labada ragca u horayso wixii la akhrinayo baabkan u baab yahay iyo inta ila ekaanas xadiid sagaal boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai aleh raxmat llah akbarna qutayb ibn saciid qaala xadaana ibn abi cadiy moxamed ibn ibraahim ibn abi cadiy waya iqa can xajaaj aلsawaaf xajaaj ninka hore waa eh, ibn abi cadiy moxamed ibn ibraahim ayaa la yidhahdaa moxamed ibn ibraahim ibn abi cadigaas magaciisa maxaa la yidha ibraahim ninka magaciisa waraaweyn waxaa la yihahdaa moxamed waa iqa can xajaaj aلsawaaf xajaaj ibn abi cuثmaan ayaa la yihahda abi cuثmaankaana maadaama ay tahay kunya maysaro ayaa magaciisa la yihahdaa alkindi ree kindi weyaan laakiin ayagaa xureeyey min anfusihim maha waxaa weeyaan mowlaahum ayagaa xureeyey albصri iqaة xaafid can yaxya bn abi kaiir can cabdillaahi bn abi qataada can abihi aabihii ayuu ka wariyey oo abu qataada ayaa wariyey an abi m abi m ibn cabdiraxmaanna can abi qataada ayuu ka wariyey marka abu qataada laba raawi ayaa ka wariyeen mid waa wiilkiisii oo muxuu ahaa cabdullahi ibn abi qataada midna waa abi salama ibn cabdiraxmaan afiqat اlfaqiih ayaa labadaas ariiq ayuu imaamka ishaaraya caleyh raxmat اllah wa calى jamiic ruwaat can abi qataadata wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yih abu qataada kaana wuxuu ada rasu rasulka a sl slam yaqrau mid akhriya fi duhri salaada duhr walcasr salaada casr fi rakcatayn aluulayeyn labada ragcadoo hore bifaatixati alkitab ayuu ku akhrin jiray suurat alfaatix iyo wa suuratayn laba suurad ayuu akhrin jiray wayasmicuna alaayata axyaana mararka qaarna ayada ayuuna maqashin jir nabigana sala allahu calayhi waaalihi wasalama waa intii aan soo marnay wa kaana wuxuu ada nabigeena cala sl sl yuuli mid arakcata alula rakcada koobaad fi duhri salaada duhr wa yuqasiru fi taaniyatan labaad wuu gaaban jiray wakadalika fi subxi salaad subaxna saas ayuu yeeli jira oo ragcada koobaad u eran jira tan labaadna uu gaabin jiray sala allahu calayhi waaalih wasalam xadii sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiis xasanun saxiix xasanun cinda qowmin saxiixun cinda qowmin ama xasanun fii ariiqin waa saxiixun fii ariiqin aakhar qala wuxuu yihi imaam nasaai aleyh raxmat ullah akhbarna camr bn cali alfallaas wa iqatun xaafid qala xadaana cabdiraxmaan mahdi waa imaamki qaala xadaana xamaad ibnu salma iqatun cabid xali waxaan ku sheegnay tadriis markaan eh, xamaad sheegaynay tadriis ayaan ku sheegnay maya ma jirin mudlis ma aha iqaة habt waa laakiin aakhira cumrihi ayuu marka wuxuu ikhtilaad baa ku dhacay laakiin xamaad ibnu zayd ibnu dirham isaga maya isaga waxaa weeyaan iqaة habtun xuja weeyaan marka xamaad ibnu slma iyo xamaad ibnu zayd labadaba waa iqaة habt laakiin ibnu slma ayaa waxaa ku dhacday ikhtilaaط inuu isku darsamo aakhirka cumrigiisa intaasay ku kala duwan yihiin weyaan raximahum اllahu jamiica marka haddii aan tadliis ku sheegnin maya tadliis ma qaba xumayd ibn abi xumayd aطawiil waa ninka mudliska xumayd ibn abi xumayd aطawiil oo waxaa weeyaan anas bin malik ka wariyo isaga waa iqa laakiin waxaa weya tadliis ayuu leeyahay mudlis calayhim raxmat اllahi jamiica waradia allahu can anas ibn malik khadimi rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalihi waslm qa u adana xamaad ibnu slmt ayaana warramay iqatu caabidu taayara fii akhirihi waa iqa oo cibaado badnaa weliba akhrihiisa bedelay iqatu caabid bedelka sabtun anir waa caabid cafwan waayah can simaak ibnu xarb simaak ibnu xarb intaan soo marna aad baa u yarayd waad garanaysaan aلduhli albakri abu mugiiraة اlkuufi waa saduuqun markuu ka warina cikrima mowla cabdullahi bn cabaas oo xirta cabdullahi bn cabaas u weynay markuu ka warina isaga waxaa wey iطraab ayaa ku dhaca isbaraam isbaraanbara u isbaraanbara markii dambe u weynaadayna tagayur xagga xifdiga ayaa ku dhacay waxaa dhici jirtay mararka qaar in hayiraacu noqdo kaana yulaqan fayatalaqan inta saa sooma ahin haa iska yidhaahdo hayiraac inuu iska noqdo ayaa waa markii dambe ikhtilaatka ku dhacay lakin marka hore nin culus ayuu ahaa saduuqun ayuu ahaa waayahay can jaabir ibni samura radia allahu tacala anu ardaa saxaabiga jailka ah wuxuu ka wariyey ana nabiya nabigeena sal slm kaana nabiga inu ahay sal slm yaqra'u mid akhriya fi duhri salaada duhr waalcasri salaada casar biasamaai daati lburuuj ayuu akhrin jire nabigeena sal slm iyo wasamaai waاaariq salaada duhur iyo salaada casar saasuu kala qayban jire labada rakca midna samaat buruuj midna wasamaai waariq ayuu nabigena akhrin jire sal slm xadii sagaal boqol iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qala imam nas alي mat abarna isxaaq bn mansuur iqat habt weyaan qaala xadaثna cbdiرaحman bn mahdi can shucba waa imaamkii can simaak ibn xarb haddaan soo marnay can jaabir ibn samura saxaabiga jailka wuxuu geeriyooday toddobaatanka jir nabigena sal slm qala wuxu yihi ninka la yihahda jaabir ibn samura kaana nabiyu nabigen wxu sal slm yaqra'u mid akhriya fi duhri salaada duhr wاlleyli ida yaksha ayuu ku akhrin jiray rakcada koobaad waa abcan wa fii alcasri casrkana naxwa daalika sidaas oo kale suuradaha inahaas jiro amaba dherarkoodu intaas la egyahay ayuu akhrin jir nabigana sal slam wafi subxi salaa subaxna biawala min dalika waleyli idaa yakhsha suurada ka dheer ayuu nabigan akhrin jiray sala allahu alayhi wali waslm waa noo imaan doonaan baabu takfiifi imaami baabu takfiifi alqiyaami walqira'a takfiifu alqiyaami walqira'a idin qoran marka baab ayaa gadaal laga gelinaya baabu takfiifi hahay baabu takfiif alqiyaami istaagga in la fududeeyo iwalqira'ati akhrinta in la fududeyo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka sagaal boqol iyo kow iyo siddeetanaad maxaa idin qoran saxiixun bima bacdahu xadiidka dambe iyo asaga markii laisku dhufto oo laisku daro ayuu saxiix ku noqonaya kan dambe ayaa saxiixa macno ahaanna waa isku mid marka xadiidka dambe ayuu saxiix ku noqonaya xadiidkan weeyaan xadiidka sagaal boqol iyo kow iyo siddeetanaad waa xadiid akhbaranaa uu yidhi imaam annasaai caleyh raxmat ullah qutayb ibnu saciid qaala xaddaana caaaf alcaطaaf ibnu khaalid almakhzuumi saduuqun yahim waa saduuq laakiin ismoodsiine ayuu leeyahay can zayd ibn aslm alcadawi mowla cumar ibn khaaab radi allahu taala arda iqatun caalimun yursil irsaalna meeshaan hadda ma yeela abcan irsaalka waxaa weeyaan inuu boodo oo intuu saxaabiga ka boodo uu nabiga toos u aadiyo sidaa weeyaan irsaalka laga hadla arrinkaas tanna hadda meesha maka muuqataa oo ma ma taallo anas ayuu toos ugu warinaya qaala wuxuu yidhi zayd ibn aslam raximah اllah dahalnaa waxaan galnay u galnay calaa anas bin malik ayaan galnay radia allahu tacala an arda qaadimi rasul lah sal slm qaal wuxuu yidhi sallaytum miyaa tukateen anas ayaa hadalkaa weydiinay qulnaa waxaani nacama waan tukanay waan tukanay qaal wuxuu yidhi yaa jaariya jaariyoy gabadhii khaadimad aheed waa adeegtadii adeegeysay halumii lii waxaad ii keentaa waduu'an weyse ii keen weyse waa markii dambe abcan saa isleeyahay uu indhabeelay oo guriga uu ku aruursaday oo nawaayeel noqday muxua xaalad xaafadahana dee ay kala fogaadeen oo kolleyba xaafadiisa ama guriga dhexdiisa meel masjid inuu ka samaystay laga yaaba wallahu aclam sida nabigeenaba ninka saxaabiga ahaa ma xasuustaa ninkii saxaabiga aha oo gurigiisa igu imow u yihi nabigeena sal slam nabiga ku yihi guriga igu indhihii ayaan inkiray ma xasuustaan ya axsanta atbaan jazaaka allahu khayra nacam waayahay marka anas bin maalik marka wuxuu yidhi gabadhii iken weyse iken weyse iken ayuu ku yidhi radia allahu tacaala canhu wa ardaa wuxuu ku yidhi halowmi lii waxaad ii keentaa waduu'an weyse ii keenta wuduu'an iyo waduu'an maxay kale yihiin waduu'an iyo wuduu'an markii waawga la kordhabo wa la yihahdo waduu'an iyo marka wu la yihahdo wuduu'an la yihahdo maxay kale yihiin waduu'an sheekh maxamed asalamu calaykum kayf alxaal <laughs> beryahan dee xalqadii waxaa kugu dambeysay <laughs> xilli hore marxaban bik waduu'an marka maxay tahay weysadii bifatxi waaw wuduana ficilkii axsanta ah, ah, bifatxi waaw waa waxaa wey waa waa biyihii waxaa weeyaan bidami lwaawna waxaa weeyaan waa waa weysadii camalkii la samaynay marka wuxuu yidhi halumu lii ii keen waduu'an biyo ii keen aan ku weyse qaato maa salayta maana tukanin walaa imaamin imaam oo ashbaha kaga kaa badan salaatan salaad birasulah rasulka sal sl imaamika imaamkiina hada kan imaamka waa ke waa cumar ibn cabdilcasiis amiir اlmuminiin radia allahu taala arda qaala zaydun zayd ayaa wuxuu yidhi zayd ibn aslam ayaa dhihi alcadawi wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ada cumar ibn cabdilcasiis yutimu rukuuca rukuucda mid dhammaystira iyo wasujuuda sujuuda wayukhafifu اlqiyaam istaagana wuu fudan jir walqucuuda fadhiga marka rukuucda iyo sujuudda maadaama umaaniina badan loo baahan yahay aad buu isugu jiray raimahullah ramatan waasica xadiid sagaal boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala aimam nasa alh mat barna haarun ibn cabdilahi amaal alxamaal iqa qaala xadaana ibn abi fudayk ibn abi fudayk waa muxamed ibn ismaaciil waa saduuq almadani an daxaak ibn cuثmaan alxizaami waa saduuq yahim mararka qaar ismoosina ayaa ku dhaca can bukayr ibn cabdilaahi ibn ashaj waa iqa waa ree masar weyaan waa ree masar عن سليمان بن يسار الهلالي ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة ويان عن أبي هريرة وxuu رضي الله تعالى قال أبي هريرة ما صليت maanan تukanin وراء أحad qof gadaaشhi أشبه kaga ekaan badan صلاaةa صلاaد برasuل رsuلك ل صل من فuلان فuلان شhaarح dkيرة الcقبة wuxuu sheegi فuلaankaas in loola jooday cمر بن عبدالعزيز أبو هurayر cمر بن عبدالعزيز mise soo gaareen wa su-aaشhi la rabo taas hadday is soo gaareenna cumar abdicaiis wuxuu dhintay boqol iyo kowgii hijrada nabigena sal slm abu hurairana goormuu dhintay ya contoni a marka labado geeri miqaa udhexaysa marka saasuu leeyahay laakiin markaan firfiiriyey waa iisoo bixi weydey oo taqriiban waa in barbaaray in marka uu abi hurayre imaam u noqday shaki ma lahan cumar bn cabdilcasiis imaam madiine ayuu ka ahaa intuusan halkaas eh, noqonin amiir almuminiin uusan noqonin aimada magaalada madiina kamid ahaa masjid nabowi aimada soo martu kamid ahaa raximahullah ramata waasix laakiin abu hurayra mu ku soo gaaray anas shaki malaha kusoo gaarayo xiro buu ahaaba oo cilmi badan oo ka qaatay laakiin abu hurayra oo kontan iyo dhowrka dhintay iyo isagoo boqol iyo kowga dhintay xirma isu noqon karaan oo maku daba tukun karaa taas marka waxay u yara bahanta in la hubiy laakiin saaxib dakhiirat alcuqba muxuu ahaa sharaxa eh, nasaa'iga saaray wuxuu leeyahay ninkaas abu hurayra waa afwan waa cumar abdicaiz ayuu la jeedaa oo ninka uu ku daba tukaday abu hurayra waa isaga anas shaki ma lahan laakiin abu hurayra hubin bay u baahantah markaan firfiirin weli ima soo bixin inaan xaqiijiyo kow abu hurayre wuxuu yihi maa sallaytu maanan tukanin walaa axadin qof gadaashii ashbah kaga ekaash kaga ekaan badan salaatan salaad birasuul rasulka sal sl min fulan hebel qaala sulaymaan wuxuu yidhi hahay ibnu yasaar weeyaane kaana wuxuu ahaaday mid ninka isaga ah yuilu mid dheeray arakcatayn laba rakc ayuu dheerayn jiray aluleyn ee hore min aduhri salaad duhr wayukhafifu اlukhrayayn labada dambana muxuu uu fududayn jiray wayukhafifu alcasra salaada casrna uu fududayn jiray wayaqra' wuxuu akhrin jiray fi lmaqrib biqisaari mufasal mufasal adinku waa taqaanaano waa khamiisti khamiista inaad taqaaneen wa subca khamiisaad kuweeda kuweeda gaagaaban ayuu ku tukan jiray salaada maqrib wayaqra'u fi اlcishaaءi salaada cishana wuxuu ku akhrin jiray biwasط اlmufasal khamiis suurayada ah dhexdhexaadka qolaadku dhedheereen aanu gabnin wayaqra'u fi subxi biuwali almufasal subax khamiisaad kuweeda dhedheer kuwooda dhedheer ayuu ku dukan jiray yani tusaale ahaan kahor haddii ad soo bilowdo oo laa tuqadim amaba muxuah xujuraat ilaa qaaf iyo mxu daariyaat iyo suuradahaas xataa mararka qaar suurat alxadiid iyo kuwaas ayuu ku akhrin jiray baabu qira'ati fi lmaqribi biqisaari almufasal salaada maqrib in suuradaha gagaaban lagu akriyo subax khamiisaad iyuu baabkan ubaabi mufasalka wuxuu ka soo bilowdaa suurata alxujuraat wixii un ka dambeeya waa taqaanaano baabkaas soomaalida looba tilmaamo iyaga waa baabkaas baabkoodiba waa yahay xadiidka sagaal boqol iyo iyo saddex iyo siddeetenaad waa xadiid saxiixa qala imam nsai abarna cubaydlah bn saciid abu qudamaة الsrksi wa iqة tabt qala xadثna cbdالlahi بn xاriث almkhزumi wa iqة can الضaxaak بn cuثmaan can bukay bn cabdالlahi bn ashaj can sulayman bn yasaar intaba muxuu ahaa waxay noosoo noogu soo hormareen sanadkii hore can abi hurayrata wuxuu ka wariyey sulaymaan baa ka warinaya radi الlah ta arda qala wuxuu yihi abu hurayra maa صalaytu maanan tukanin wara'a axadin qof gadaashi ashbaha kaga ekaamada salaatan salaad birasul rasulka sal sl min fulan hebel fulaankaas marka saaxib dakhirat cuqba wuxuu la aaday inuu yahay cumr bn cabdilcaziiz fasalayna waxaan tukan waraa daalika alinsaan ninkaa gadaashii ayaan ku tukanay wa kaana wuxuu ahad yuiilu mid dheereeya aluulayeyn labada hore min aduhri oo salaada duhura wayuhafifu اlkhrayeyn labada dambana wuu fudayn jiray wayuhafifu اlcasri salaada casr wuu fudayn jiray wayaqra'u fi lmaqribina biqisaari almufasal khamiis suuradaheed gaggaaban ayuu ku akhrin jiray salaad maqrib wayaqra'u fi lcishaai bishamsi oo duxaaha ayuu ku akhrin jiray qisaar mufasal marka waa qolwalle iyo birbifaraq iyo birabinaas iyo muxuu ahaa wadaadada daalanoo markii safarta lagu jiray iyo kuwa kafta waxay dhihi jireen hebelow salaadda naga bixi ay naga bixi mid baa geli mogta markaas wuxuu leeyahay waxaad noo kala goysaan qululaha noo kala jar qul huwa allaahu axad allahu samad allahu akbar lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad allahu akbar dabcan waa noo gaabi un macnaheeda maa qulula noo kala jare waa noo gaabi wa qululaha noo kala jara saasay dhihi jireen markuu soo xasuuso dukani an salaadood miyaa soo maadihin waxaa weya su-aalaha iftiradiga waatan kuwa xaqiiqiga <laughs> qof in muxuu ahay uu salaad ka taga uuna garan waay maduu horay ahayd mis casray ahayd waa waxyaabaha aad naadir ku ah laakiin marar qaar waa la tasawuri karaa oo fuqahada mogta yani waxay tasawurayaan wax fulaan hadda ay dhahaan san yeelaan weliba khaasatan hadda magaalo dhinkan iyo buuqeeda iyo ciriiriga iyo zaxmada hadda xaaladda nairobi oo kale qof ku sugan qofkaas ma qof waalanba mise waa qof dhimir qabo mararka qaar wuu sheekina qofka inaad waraaq yar jeeb ku wadato ood waxaa weeyaan maanta wixi aad qaban lahayd aad meel ku qorato aroorti mooyane xaqiiqa wax wax ka jira wax caadi maaha kuwaan yurub iyo meelaha ka imaaday maraykanna khaasatan maraykanka waxay ku leeyihiin ilahay baa waqtiga idin barakey xaqiiqa waxyaaba ad la yaabay waa toban balanood haddii aad gasho ood maanta ama toban shaqa ay kuu qoran tahay ood laba ama saddex ku guulaysata sujuud shukri inaad dhacdo qofkaas marka yacni xaaladiisa markii aad intaad noodistan u jeesato diyaarad aad raacto oo dikar korkeeda aad maraysa ayaad waxaad xasuusani inaad bini aadanta inta ka horaysa waxaa weya waxaa tahay aalad shaag gaari ku xihan mashquulka meeshaan ka jiro marka xilligaas oo kale waa la tasawuraya qofka inay iskaga dhex yaacaan oo duhurka iyo casarka midib waa suuragal kollayba qofka haddii aad salaadihii kale saari waayo maa qalaba calayhi dan danigiisa meesha u bata ayuu maraya meesha qalabata dani ayaa lagu camal falaya haddii aad ya ma maalin ahayd mis habeen horta qofku markuu hilmaamay may tay ahayd shan salaadood tawhala mamaana msaabeen ma kala garan kara qofka faاtaquu اllaha ma staطactum laa yukalif la nafsa ilaa wasaha marka baabkaas waxaan umaynaa waa iftiraadiga wa kuwa iftiraadiga ahy umayna kuwaan kuwii xaqiiqi <laughs> may fuqahada way keenaan waa ogsoona macak mia filmiya waa dadaal dheeri ah fa shaaficiyada sideedaba markii baabal cibaadaad la joogo haddii kolleyba aad madhab aadan ku dhegi ayaga ku dheg baabulcibaadaadka lianna waxa baabulcibaadaadka way ku dadaalaan aad ay xoog u saarayaan tashadud ayaa ku jira marka ay uun xagga waxay xigeen taxadirka marka baabalmucaamalaat la gaarana tasaahulaa ku jira marka baabalcibaadaad shaaficiyada adiga saas ugu dheg meeshooda daad marta dhibna ma laha kolley asalun bay hoos geynayaan raximahum allahu raxmatan waasica waayahay wayaqra wuu aqrin jir nabigeena sal slam biاshamsi waduxaaha washamsi iyo waduxaaha iyo ashbaahiha iyo kuwa lamidka ayuu salaada ku akhrin jiray cisha wayaqra'u fi subx salaad subaxna ku akhrin jiray bisuuratayni laba suuradood tawiilatayni ee dhadheer weyaan so halkaa maanan joogin mise waan ka booday baab qira'ati akhrin la akhriyo ayuu baabkan u baab yahay fi lmaqrib salaada maqrib bisabix isma rabbika lacla lagu akhriya ayuu baabkan u baab yahay salaada maqrib xadiidka sagaal boqol iyo afar iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasacdi raxmat lla akhbarna maxamed bin bashaar waa ninkii bundaar axsantum iqatun habt wey qaala xadaana cabdiraxman mahdi qaala xadaana sufyaan ibn cuyayn mise hawri ahawri axsantum can muxaarib ibn dihaar asaduusi alkuufi alqaadi iqatun imaaman zaahid weyaan can jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala anhuma qal jaabir bn cabdilahi mara rajulin baa soo maray omen ansaarihi asaarid binaadixayni laba riti oo ceelasha biyaha looga soo saaro biwaraabiyaal ah biyaha muxuuah waraabka loo isticmaalo oo dhaan lagu dhaansado oo muxuu ahaa ceelashaas biyaha kasoo saara isagoo watay usooman calaa mucaad mucaad ibni jabal malaha meeluu ugu xirtay waa salaadda cisha meeluu ku xirtay agtiisa meeshuu ku tukanayay wahuwa yusali maqrib waa salaad maqrib abcan wahu yusali maqrib salaad maqrib uu tukani faftataxa bisuurati baqara salaad maqrib ayuu suurata maxaa baqara wadamada qabtay fasalla arajulu ninkii uu iska tukaday keligiis uma dahaba iska tagay waxaan soo marnay utukantan cisha xaadiثada marka inay takarur ay soo noqo noqotay waa suuragal o uma dahab iska tagay fabalaqa dalika nabiy nabiga arrinkaas uu so garay sal sl faqala wuxuu yidhi afattaanun yaa mucaad afattaanun yaa mucaad afattaanun mid dadka diinta ka fidnay miyaa tahay yaa mucaadu mucaadow afattaanun fidnaalo miyaa tahay yaa mucaadu can diin diin dad fidnay miyaa tahay weeyaan alaa qara'ta maad akhrisid bisabix isma rabbika lacla waashamsi waduxaaha maad akhrisid iwa naxwihima meelaha dhedheer xaggeeda u socotaa suurat albaqara ummad ummad salaadda u fiijinaysa baab اqira'ati fi اlmaqrib biاlmursalaat salaada maqrib suurat almursalaat in lagu akriyo baabkan ogaabay xadid sagaal boqol iyo iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي mat akhbarna camr bn mansuur النسائي وثقة ثبت قال حدثنا موسى بن داود الضبي صدوق فقيه زاهد له أوهام سدح مرتبة وعلوسا ليهي حيرنا اسموسينا وليه قال وحي حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلامة الماجشون وثقة فقيه آه مصنف كتاب يوليه مصنفات يوليه عن حميد ابن أبي حميد الطويل وثقة آه ثقة halla gabanin baa soo tuura hadduu gef noqdo hata dhib ma laha iqatun mudlis nacam iqatun mudlis axsantum waa iqatun mudlis xumayd ibn abi xamid طawil can anas malik wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda qadim rasul can umi alfadl bint اlxaariث um alfadl bint اlxaariث alhilaaliya waa ree hilaal waxay xaaskiisa tahay alcabaas bn cabdilmualib camu nebi sal sl xaaskiisa weyaan um waxay ah, hooyo u tahay alfadl iyo dadkaas kulli qaalat waxay tihi um sallaa bina waxaana dujiyey rasul baana dujiyey sal slm fii beyti gurigiisa almaqriba salaada maqrib inuu dujiyey dabcan waa guriga caaisha radi allahu taala ardaha faqara'a wuxuu akhri nabigan almursalaat suura mursalaat wlmursalaat ayuu akhriyey maa salaa muusan dukanin dukanin bacdaha gadaasheed salaatan salaad xataa qubida ilaa laga qibloodo markuu nabigeena masjidka soo gaari waayey gabdhihii guriga joogay marka alfadl hooyadiis iyo cabdullahi bin cabaas iyo hooyadood oo ahayd umulfadl bint alxaaris iyo dumarkii meesha jooga caaishahii kolleyba ayuu nabiga dujiyey calayhi salaatu wasalaam dujintaas waxay un kolleyba noqonaysaa taagnim ay noqon kartaa y waa fadhi fadhi weyaan <laughs> waayahay xadiid sagaal boqol iyo maalushahidka marka maxay tahay faqara'a almursalaat wlmursalaat ayuu akhri nabigena sal slam xadid sagaal boqol iyo lixii sideetanaad waa xadid saxiix qala imam nasai ramat lla abarna qutayb ibn saciid qala xaddatana sufyan ibnu cuyeyna can zuhri maxamed sham zuhri can cubaydillaah ibni cutbata ibn mascuud weyaan waa iqatun habtun faqih ibn cabaas wuxuu ka war radi allahu taala anuma can ummihi hooyadii wuxuu ka wariyay hooyadii waate alfadl um alfadl weyaan um alfadl bint alxaari alhilaaliya الله تعالى عنها أنها إذا سمعت حي كما غشاء النبي نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ إسقى أخنا في المغرب صلاة المغرب بالمرسلات والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا suuradaas waay xadiidka ama baabka شhan iyo لixdanaad baabu الqراءaةi في المغرب bالطuur salaad mغrib wالطuur waa kitaab mast in loo akriya ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo todobiiy sideetanaad waa xadii saxiix qaal imam sad abarna qutayb ibn saciid can malik ibn anas imam dar hijra can zuhri maxamud shahab zuhri can moxamed ibni jubayr ibn mucim wa iqatun rubamaa iqatun caarifu binasab weyaan iqatun caarifu binasab nin aad nasab u yaqana dad waxaad arkaysaa ilahay qadarkiisa subxana wa tacaala yacni cilmiga kale damiin ay ku yihiin cilmiga kale iyo xataa hawlaha kale damiin uu ku yahay laakiin nasabka wuxuu ku yahay qof lamid ma arkaysta subxaan allah waa ilaahay qaybintiisa qofkii aad tira hebel ma taqana wuxuu ku le hebel in hebel in hebel in hebel in hebel qof fulaan ma taqana hebel ah oo kii ree hebel ahay ree hebel kasii ahaa soomaali o dhan ayuu saa ku yahay waad la yaabay dhanka kalena saa ku maaha marka ninkan fiirisa ah, muxuu ahaa eh, eh, jubayr madcim u dhalay oo la yidhaha moxamed iqatun caarif binisr ansaabta cid waa loogu dambeeya saxaabada nabigeena nin weyn oo aad saas u ahay ayaa jiray ma taqaanaan oo nasabka aad u yaqaana abubakr sidiq axsanta nacam can abihi abi wuxuu ka wariyey abihi oo jubayr bn mcim radi alahu ta ada qal u jubayr samictu nabiy nabigeena ka maqlay sal sm yaqra isagoo akhnaa fi maqrib salaad maqrib bituur suuratu tuur ayuu nabigeena salaad maqrib mararka qaarda marka in maqhribka la yara dheeray dhibkuma sugna baabu lqira'ati fi lmaqrib bixamiim addukaan suurat dukhaan in lagu ahriyo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laakiin waa xadiid daciif laa taquumu caleyh lxuja xadiid sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetanaad waa xadiis daciifu lisnaad qala imam nas ه abarna mxamed bn cabd lahi bn yaziid اlmuqri wa iqa qala xadaana abi abihi waaninka marka waa cabdulaahi ibn yaziid اlmuqri wa iqaة faadil qala xadaana xayawa xayawa ibnu shurayx weeyaan iqaة habtun faqiihun zaahid afar martaba ayuu ninkaas isla sitaa wadakar wuxuu sheegay aakhara nin kalena wuu sheegay oo ninka la yidhaahdo cabdulaahi ibnu yaziid almuqri markuu xayaayo ka warinay nin kalena wuu sheegay laakiin xayaayo xayawa ibnu shurayx ayaaba ku filan maadaama intaasoo martaba usite qofka kale ama hala sheego ama la sheegin muhiimaha qaala waxay yihahdeen xadaana waxaa noo waram jacfar ibnu rabiica alkindi waa iqa ana cabdaraxmaan ibnu hurmus waa ninkii cabdiraman hurmus y alacraj axsanta alacraj waa iqatun tabtun caalim xadaa wuxuu u sheegay ana mucaawiya ibnu cabdilahi ibnu jacfar alhashimi oo iqa ah xadaa wuxuu sheegay ana cabdulahi ibnu cutba ibn mascuudin iqatun tabtun faqiiha xadada wuxuu sheegay ana rasuula اllahi sala allahu alayh wali slm rsulka alleh qara inuu akhriyey fii salaati maqrib salaati maqrib bixamiim addukhaan inuu akhriyey lakiin xadiidka sanadkiisa waa daciif intee laga galay ma taqaanaa xadiidkan xaggee laga galay ragga aad u jeedaan iqa iyo iqa faadil iyo waxaa weeyaan iqatun habtun faqihun zaahid iyo waxaa weeyaan iqa iyo iqatun caalim habt iyo waxaa weyan iqa xaggee laga galay tadiid ayaana meesha ayaa ka wada bud ka wada ah aciif isnaad waa la yidhi maxaad umalaynaysaa inqiaac intaad ugu jiraa waa caddahay cilada xadiidkan waa waa cad yahay haba yaraatee uma baahno barbaaritaan badan sanadkuu ka cad yahayba daciifu isnaad waa cilada sheega marka inuu daciif yahay shaki haba yaraatee in kama gelayo laakin waxaa la rabaa cilada keentay matnigay ku taallaa daciifnimadiisa a a wuxuu sameeyey uu duulay duulnimaad wuxuu sameeyey aan la ogolayn duulnimaadka ad ayaamihii hadda diyaaradaha ay mamnuuc ahaayeen <laughs> ninka duulnimaad sameeya oo yihahda kenyan ka duulaya meel kale duulaso lama qabanayn suuragal ma ahayn ninkan duulnimaad uu sameeyo intuu ka duulay ka booday saxaabigii isagoo taabiici ah ayuu nabigeena toos u aaday sal alla alay slam marka mursalkana muxuu ahaa min anwaaci adaciif sidaa weyaan laakiin ragga silsilada ku sugan waa rag aad wada taqaanaano kulligood xataa qof far la taabsi kuma jiro kulli waa rag aad wada culus marka waxyaabaha cilmu sanadka uu tara ay ka mid tahay sidaa weyaan baab اqراءaةi في المqرب saلاad mqرب waxa la akrinayo baabkan u baabyahay baab اqراءaةi akrin la akriya في المqرب saلاad mqرب بألف lam mim صاad suuraة الأعراaf in salaad mqrib lagu akriyo baabkan u baabay xadيث sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam نسي عليه رحمة أخبرna محamed بن سلمة المuraadi الxamلي weyaan ثiqة hbt qala xadثna iبن وهب cبد لله بن وهب wa ثiqة hbt فقيه عن cمر بن الxاriث wa ثiqة فقيه xاaفظ can abi اlswad abilaswadka waxaa weeyaan moxamed ibn cabdiraxmaan ibn nawfal almadani masr uu degnaan jiray waa iqa annahu ninka la yihah abaswad wuxuu ka maqlay curwa ibnu zubayr iqatun habtun faqiih yuxadis isagoo ka warramay can zayd ibni haabitin ibnu daxaak annajaari alansaari waa ninka ansaareed waa saxaabi jaliil zayd ibnu haabit culimada saxaabado ka mid yihi saxaabada culimo oo weyn ay lahaayeen iyo dad dhexdhexaad ah. marka culimada saxaabado ka mid ahaa annahu isaga qaala wuxuu yidhi marwaan marwaan marwaan ibn xakam ibn abilcaas ibnu umaya almadani oo reer bani umaya ahay weyaan ninkaas hal sana wax ka yar khaliifat muslimiin ahay afar iyo lixdanka jir nabigana sal slam ayuu khaliifat muslimiin noqday xilliga dowladda bani umaya shan iyo lixdankan uu dhintay wax yar uu hayay bila yar ayuu hayay raximah اllah marka saxaabinimona uma sugna oo saxaabi ma ahayn dad baa waxaas sheegeen laakiin sida saxda inuu saxaabi ahayn weyaan raximah اllahu raxmatan waasica magaalada madiinana wuxuu ka ahaan jiray gobnatoro muddo dheer ayuu ka ahaa amiir waad garanaysaan in abi saciid alkhudri waan soo marnay abi saciid alkhudri oy sutro u taalla wiil yar inuu soo hormaray kadibna muxuu ahaa tuquntuqi oo cadowgii muxuu aha dhallinyarada meelaha ku tuuray oo mar isku daya markaasuu si adag wiilki inuu dacwooday marka waa ninkii lagu dacweyn jiray ya ninka la yihahdo marwan ibnu xakam de reer beni umay isku yihiin taqriiban waxaan u malaynaana inay muxuu ahaa ay dhanka hooyada cumar cabdilcasiizna ay qaraaba yihiin suuragal wa waa ku noqon doona maxaa ku muuqda ya waba sheegda noo sheeg waan ku fadisanyna <laughs> sheekh alcilmi bayna talaamid annaga ardayaan naxnu ulaab marka wixii kuu muuqda oo faa'iide ah waad nagu shubi inta hadda aad ka faaidaysaan fadhiga aad fadhidaan iyo inta aniga aan ka faaidi intaan faaida ayaa badan sida dhabta ajarka marka laga taga iyo waxaa weeyaan taas oo insha alla allahna wada siiyo laakiin cilmiga aan ka faaida akrinta aan akrin kitaabka inaad kalaada ka faaidaysaan waxaa laga yaaba inuu bato aniga aan ka faaida sida dhabta sidaa weyaan marka ninka korsiga fadhiyo meeshaan soo fadhiisana caalim maaha wuxuu yaqaanana ma waa un baaxi wax soo baarbaar wax soo firfiiri weyaan marka wixii muuqda waa isu faaideyna jasakum allah khayran alcilmu bayna atalaamiid sida weyaan marka ninka marwan ibnu xakam can zayd ibnu haabitin annahu isaga qaala wuxuu yidhi marwaan marwaan wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdilmelik cabdilmelik aabiisow ataqra'u fi lmaqrib salaadda maqhrib miyaad akhrisaa biqul huwa allaahu axad wa ina acطaynaaka alkawtar <laughs> labadaa suuradood ragga kasalka u haya suuradaha aadka fadligooda ma yaro wax sahlan maahan laakiin qofkii ina salaad gaabsada radaladaas muuqac ka siini qaal wuxu nacam ha marwaan baa dhihi ha waan ku akhrina aha maxaa qoran qaal nacam qaal wuxuu yidhi famaxluufatun aan ka badno maxluufatun naas xalay waxaan ka boodnay dhowr arrimood haddaan unoqonayna insha allah tabaaraka watacaala laqad raaytu waxaan arkay hahay laqad ra'aytu waxaan arkay rasuulahi baarak sal slm yaqra'u isagoo akhrina fiiha iyada biawal uulayn biawa biawal aulayeyn labada dheer tan ugu dheer suuradaha muxuu ahay dheer tan ugu dheer isagoo akhrina ayaan arkay weyaan yani koleyba imaamka wuxuu usoo qaatay marka wuxuu ula jeedaa labada ayada ah inuu ula jeedo marka suuraة اacraaf saas ayaa muuqata weyaan waana gadaal ka sheegi doonaa insha allahu tabarak watacaala ayuu ka sheegi doonaa allamim sad sida weyaan suuraة acraaf iyo iyo suuraة اlancaam iyo ya culama min sad adheer noo hubiya haddaba sheekh kitaabka agtaada ka mise kitaabka kitaabya xabsi alla wadgeli wadaada habeen meeshaan fadhiya ku maray wuxuu yidhi liin allah daasi ah. xabsiga ka bixi kitaabaha qur-aanka xabsiga ka sii daaya sheekh annaga xabsi gelina umad kala xabsi gelisay laakiin ilahay fadligii subxaana wa tacaala ticno bahalka dhihi jiray kii yaraayo telefoonka la wadan jiray isheega arexon iyo ragga soo gaaray cumrigeeda hala cumrigeeda arexon iyo nokii ood soo gaarteen yar iyo kuwaas berigi la watay qraan quraankan ya ya sheek aye ancamna ah, ah, tamam tamam marka labada dheer mid sii dheer waa markaminsaad weyaan muxuu ku akri marka ya salaadaas tay ahayd waa salaad maqrib bal adinka waxaas fiiriya salaad maqrib in lagu akriyo aliflamim saad acraaf lagu dhameeyo ka warrama ya sheekh salaada tegeysa waxaa weeyaan hawl sahlan maaha waaya xadiidka sagaal boqol iyo sagaashanaad xadiidkan iyo xadiidka hore meel bay iska taaban doonaan bal adinkana dareema qaala xadii صaيح qala imam نس أخbarna محamed بن عبد الأعلى الصنعاني wa ثiqة qala xadaثna khالد بن xارث الهujaymi weyaan ثiqة ثbt qala xadaثna mjrayج cabdimلك بن cabdالعزيز بن jurayج weyaan ثiqة فقيه fاضل yursilu وayudlis aad baan usoo marnay iبn jurayج isna aan meel iska dhigno martabada saddexaad oo shaykhi shaykh shaykh annasaa'i waa shaykhu shaykh shaykh annasaa'i cabdilmalik haddii marba ibnu jurayj oo martabada joogaan aragno waa cabdilmalik ibnu cabdilcaziiz ibnu jurayj yaan ku shigshigi dib dambe marka martabadiisana maxay tahay saddex martabo weeyaan iqatun faqiihun faadil laba cilo wuu leeyahay oo alirsaal waاtadliis isaga marka shantaas martaba oy laba iyo la taabasho tahay saddexna ay muxuu aha martaba saara tahay ha laiskugu daro marka cabdimalik bin abdi juraj waa ninkaas can ibnu abi muleyka wa cabdilaahi ibn abi muleyka wa iqatun faqiih soddon saxaabada nabigeena kama sal slm ayuu la kulmay nasiib badna raximah llah qaala wuxuu akhbaranii waxay warrim curwat bn zubayr waa faqiihi ana marwan ibn xakam ahbara wuxuu sheegay ana zayd ibnu haabit cilada ma jeedaan xadiidkan iyo xadiidka hore ay kula duwan yihin isdabamarsan yihiin kii hore marka marwaan ayaa ayaa wax laga warinaya oo zayd baa ka warin kanna waxaa wax laga warinaya zayd ayaa wax laga warinay o marwaana wax ka warinay wax dhiboo ah ku sugan haba yaraata malaha wax ku sugan oo dhib ahna mala xaadiثada laftirkeeda ayaa waxaa laga yaabaa raawiga ka wariyey labadaba labada raawigaba ka wariyey inuu muxuu ah marna ninkan uu ka dhegaysta marna u ninkan ka dhegaysta wax isdiida maaha hab yar adkaal oo ku jiro lama arka weeyaan hahay <clears throat> waa curwe an marwan ibnu xakam akhbara wuxuu sheegay ana zayd ibnu haabitin qaala inuu yidhi maa lii maxaa ii sugnaatay maa maa lii maxaa aan ii sugnaaday araaka aan ku arki taqra'u inaad akhrinayso fi lmaqribi salaada maqrib biqisaali suwar suuradaha gaaban inaad akhrinayso waqad raytu waxaan arkay rasu rasulka sal slm yaqra'u isagoo akhrina fiiha iyada biaطala tuulayayn labada dhedheer midda usii dheer qultu waxaan idhi abaa cabdillaah cabdillahi abiisow maa aطala tuulayayn maxaad ula jeedaa labada suuradood dheer tan usii dheer qaala wuxuu yidhi alacraafu suurat alacraaf marka meel looga laamo haba yaraat xadidku waa saxiix aliflaamiim saadna waa la dhahay tii hore tanna acraaf ayaa la dhahay meel looga laama marka ma lahan salaad maqrib marka marmarka qaar haddii marka acraaf inta la qabta geb laga siiya meesha iskaga tegina salaad laan idinku dhicin waay xadiid sagaal boqol iyo ko iyo sagaashanaad nacam lama gaara lama gaaro yidha cabdirasaaq waa laga yaaba xadii sagaal boqol ko iyo sagaashanaad waa xadii saxiix qaal imam nasai akhbarna camr ibn cuثmaan alxamsi waa saduq qaala xadaثna baqiya baqiya waa ninke ibn waliid qaacidadii maxay ahayd aha axaadiiu baqiya aha laysat naqiya h fakun minha calaa taqiya yani iska aad iskaga iiri weyaan saduuqun kaiiru tadliisi cala ducafaa ishkaalka tadliiska dhib weyn ma laha laakiin markaa ducafo inaad waaad ka boodi ama aad magac kale u samayni markay noqdaan rag ducafaa mushkilada imaani mararka qaar waxaa dhacdo markaan sanadka wadno oon xadiidka sanadkiisa aan wadno xadiidkii oo rag wahmi lah ama saduuq ay ku jiraan amaba tadliis mudlis uu ku jira ayaa haddana xadiidka martabada wuxuu qaadanaa saxiix sixada marka ogaada markuu xadiidka maraatibtiisa muxuu ahaa markii la qaybina waxaa loo qaybiyaa saxiixun lidaatihi wa saxiixun liayrihi wa xasanun lidaatihi wa xasanun ligayrihi kadibna waxaa imaana daciifki soo maha marka xadiidka mid isaga laftirkiisa saxiix ah oo ragga eh, silsilada ku jira ayaa dhammaantood rag wada wax cilad ah ama shuduud ah oo ku jirana lama arko wiiisi waa isku aadan yihin marka xadiika marka daatadiisu saxiiya midna wuxuu saxiix ku noqonayaa xadiid kale ayaa markaa lagu kabi markaas wuxuu ku noqonaya saxiixun ligayrihi marka saas ogaada wadaadkii wuxuu didinayaa saduuqun yahim mudls oo weliba can ana soo geliyo can nin mudls oo weliba can yihi ayaa meesha ku jira haddana xadiidkii waa saxiixadihi hala yaabina waa saxiixun ligayrihi sidaa weeyaan saa ula socda jazakum allahu khayra wa fahamanaa waiyaakum fii diin illah waa yahay baab qraati arin la ariy baabkan ogaab i rakcatayn laba rakco bacd maqrib salaada maqrib ka dambeeyo wixii lagu akrinayo babkan ogaab xadiid sagaal boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid xasana mid aan ka booday ya ah, baqiye ayaan ka booday marka axsantum xadika waxan ku jira sagaل boqol ko iyo sagaشhanaad wa xadيث صaيح qal imam نسائي رحمة اخbarna cmر بن cثmaan alxmsi wa صaduq qal xadaثna baqiya xadiiث baqiya uu ku jira ayaa waxaa weeyaan صaيح ah, wal lakin baqiye meesha yaa ku kaba mujadan yaa ku abu xaywa ibn شhurيx شhurيx ibn yaزيid alxadrami almuؤdin ayaa la jira oo ku kaban iq weyaan abu xaywa shurayx ibnu yaziid alxadrami eh, almuadin iqa weyaan can ibn abi xamza ibn abi xamza soo marna waan ku noqon doona insha allah qaala xadana waxaa hishaam bn curwa can abihi abi wuxuu ka wariyey cumr bn zubayr ataabici alfaqih an caiشhaa radi ه ta ana rasu rasul sl sl wu akhriyay fi salat mqrib salaad maqrib suurat acraaf ayuu akhriyey faraqahaa fi rakcatayn laba rag u kala jaray ya marka juz iyo haddii ay laba maqra muxuu sameeyey ma taqaanaan han maqrana muxuu ahaa wuxuu ku akriyey rakca han maqrana wuxuu ku akriyey raka ila juski miqa raka miqaa maqra wa waa sideed maqro sideedi maqra marka afar iyo afar midna labada kalena mxuu kala raace waa shan shan maqra shan maqra hal rakca in lagu akriyo ka warrama oo weliba salaad maqrib wadaadka waxa mayna halkaas baa lasoo qabanaya meeshan halka in lasoo qabta meelahaas dambe lagu tuurila weliba khaasatan dadku waa kale ah, soomaalida waa fiican yihin soomaalida waa dad fiican laakiin ummadahan kale ilaahay qadarkiis hadda xilligii masjidka aan imaanayo imaamnimada aan bilaabay kolay raggii ila jooga way garanaane salaad khafiif aho hadda weli sidii aan ku dhawahay salaad khafiif ahaan dukanay sababtana waxay tahay meeshaas haddii aad muxuua qolwalaha kala goyn weyda biluqatina waa dabcan biluqatina ood salaada aada u fududayn weyda khaliijkao kale hadda dadkaas tarafka iyo raacada ku jira kaana kugu dhece halkaas lagu qabana lagu tuuri maba akhir akhir akhir akhir akhir waa lagu soo qabana agga lagu gadaan lagu addini sacuudiga roona weliba waxaa lii sheegay meelahaas oo hadda sacuudiga moogtahay dabcan dacwadii aad ugu xoogan oo waa xarameynki yani caalam alislamiy o dhan khariijkan kale oo imaaraadka iyo meelahaas waxaa lii sheegay ragga aimada oo rag jaamacadda aan ka wada baxnay aimamka qaarkood waxay kuleeyihiin haddii aad salaada yaro dheerayso oo dhammaanba muxuu ahaa un in yar ka dhigi weyda <laughs> aday ku taallaa shaqada waa lagaa saari waayahay marka laakiin ummadda soomaaliyeed ficlan way ka duwan yihiin meelaha qur-aanka iyo salaadda iyo waa ka jecel yihin dadka ay ugu dulqaad badan yihin ugu adkaysi badan yihin waayahay baab اqراءة في ركcatayn bacd المغرب salaada mغrib kadib labada ragc wixii lagu akrinayo baabkan ubaab xadiidka sagaal boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid xasan qala imam ن aخbarna alفضل ibnu سهل alأcrج wa saduq qaala xadaثanii abuاljawaab abuاljawaab waxaa la yihahdaa alaxwas ibn اljawaab alaxwas ibnu jawaab alkufi saduq rubama wahim waay qaal wuxuu yihi xadaana waxaa noo warramay camaar ibnu zurayq rusayq wa cafwan rusayq bitaqdiimi ra rusayq الضبي لا بأس به عن أبي إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله السبيعي واثقة عابد محا u raacsan y اkhtalطa بآkhirihi عن إبراهيم بن مهاجر البجلي waa صدوق لyin الحديث عن مجاهد بن جبر waa imaamkii في التفsير وفي غayrihi من العلوم عن بن cمر عبد الله بن cمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما qال عبد الله بن cمر رمqت waxaan u fiirsaday rasuل rasuulka ale عشhريiنa maraة labaatan jeer yaqra uu ku akrinaa fi rakcatayni labada rakco bacda maqrib salaada maqrib ka dambeeya iyo fi rakcatayni labada rakco qabla alfajri salaada fajr ka dambeeyo ka horeeya cafwan qul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad waa sidaan yeelno salaada subax waa sida la yeela soo maha qul huwa alla iyo qul huwa allahu axad iyo qul ya alkaafiruun ayaa muxuu ahaa labadaas lagu kala akhriyaa salaadda maqhribna waa sidaas ayuu leeyahay labaatan jeer ayaan u fiirsaday ayuu leeyahay subxaana allah fiiriye cabdullahi bin cumar waa ninkii aad taqaanayno xagga tatabuca nabiga afcaasha uu samayna ee cibaadaadka ninka ugu dadaalka badan ayuu ahaa weliba waxaa lagu sheegaa waxyaabaha caadaadka allah ka dhigay inuu aad xitaa meesha nabigeenna uu markii safar oo xajka aada meesha nabigeenna uu geedka u degay hoostiisa u degi jiray saas yani dhankaas aad buu looga ammaanaa xitaa qaar baa ku eday alfadl fii qraati qul huwa allahu axad qul huwa axad fadliga arinta la ariya fadliga ay leedahay baabkan ubaabi xadis sagaal boqol iyo saddex sagaashanaad waa xadis saxiixa qala imam nasai alah akhbarana sulayman bn daawuud almahri waaiqa can ibn wahb cbdulahi bn wahb waaiqatun tabtun faqih qala xadaana camr ibn xaari almisri waaiqatun xaafid can saciid ibn abi hilaal alleyثi wa saduuq ana abarijaal muxamed ibn cabdiraxmaan waaiqatun waa ree ansaareed welibi reer bani najaar xadad wuxuu sheegay can ummi hooyadiis hooyadii waate camra binti cabdiramaan waa aqiiha weyaan an caiشhaa radi alahu taa adaha waay iray u ahayd iray miyaallihi irowga waa ragga xirayna miyaallihi gabadha ma la dhihi karaa gabadha xirta ah see la dhihi halkan ay joogaan la socda labaatan ku dhawaada meeshaan ku ogaa ina hadda ay iska kala baxsadeen ma aqaan kor joogta maxaa la dhihi iray miya ya may laakiin sheekh muuse xorow khilaaf kama jiro mogti haye soo maha gabadhan sallihi oo alabitaalamiga af somali maa lagu dhihi xiray caawan bixinayna marka magac bixin caawa miya mise oo xorey xiray ani kule ma maqli weligey ha ha xiri khalaas ya sheekh yari <laughs> maha a ala wan yara takriij alaa wasni yaray waa lsha yarow yaray saxiix markaas waa dham nacam xaaji aaji aaji cumar a oo oh, xirow aan leh xirow yarowna yarowna waa laga dhexaysina markaas <laughs> baarak allah fiikum ayib eh, marka camra bint cabdiraxmaan waxay u ahayd xiray caaisha radi allahu tacala anha ana rasul rasul sal slm bacau wuxuu diray rajula nin calaa sariyatin gaadiila sariyada waa ciidanka yar oo nabigu uusan la soconin sala allahu calayhi waali wasalam ninka madaxda looga dhiga weyaan fa kaana wuxuu ahaaday ninka isaga ah yaqra'u mid akhriya liasxaabihi asxaabtiisa iyo ragga uu madaxda u yahay fii salaatihim salaadooda oo fa yakhtimu wuxuu ku khatimi jiray bqul huwa allahu axad falamaa goortay rajacu ay soo laabteen dakaruu dalika ila rasul ba u sal sl faqal wuxu saluuhu weydiiya liأyi shayin shaykiiseeba facala dalika arrinkaas uu sameeyey fasaluhu ay weydiiyeen faqal wuxu lianna iyada sifat raxmaan ali raxmaanka ay tilmaamtiisa weeyaan caza wajal waana anigan uxibu waxaan jecla an aqra'aha inaan akhriyo sifada ilaahay baan jecla inaan akhriyo weeyaan qala rasul wxu yh sal slm akhbiruu u sheegay an allah caza wajal yuxibuhu inuu jeceliya yaraan badana oo qiimo badana allahu akbar xadii sagaal boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadii saxiix qaali imaam caleyh raxmat ullah akhbarana qutayb ibn saciid can malik bn anas amdan hijra can abdillahi bn cabdiraxmaan addawsi dawsi ma taqaanaan yay qaraaba yihiin saxaabada nabiga ragga la yaqaan ya abu hurayra almadani waa iqa weeyaan can cabdillaahi can cubayd can cubayda can cubayd ibni xunayn mawla ali zayd ibn khaaab zayd ibn khaaab oo ibn khaaab muxuu ahaa walaalkii ahaa aalkiisa ayaa xureeyey iqatun qaliiluxadii weyaan qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqla abu hurayra radia allahu taala anu arda yaquul isagoo le aqbaltu waxaan la soo qaabilay oon la soo eh, noqday maca rasuli rasulka al sl slm fasamica kadibna wuxuu maqlay rajulan inbuu maqlay yaqra'u akhrina qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad qul waxaa tiraa nabi huwa shaniga wuxuu yahay allahu alla weyne axadun weeyaan allah alweyne asamadu kan xaajada loola qasto weyaan magaca samadka magac inaba caadi maaha asamad qofka marka inuu ilaahay ku baryo magaca samadka ah wax aad dhan walba markaad u rogrogto xaajadaadoo dhan alla isagaa u taagan isagaad ula qasti isagaa kuu yasiri marka magaca samadka ah wax caadi a ah maaha runtii markaad aad aragto eh, asmaa lxusnaha mashaaikda harxeen sida shee uthaymiin iyo rag badan asamad markaa sharxiisa aad fiiriso aad baad ula yaabay xaqiiqatan aad baad ula yaabay lam yalid alla waxma dhalin subxana watacala wala miilad abana dhalin walam yakun uma sugan lahu alla weyne ku fa-an mid isaga eh, eh, u dhigmo axadun e axada faqala rasul wu sl slm wajabat way waajibtay fasaltu an weydii maada ya rasu rasulka maxaa waajibay qala aljanna ya subxaan allahi alaiim xadii sagaal boqol iyo han iyo sagaashanaad fadliga ilahi waa inankiisa arka qaala imam sa abarna qtayba can malik can cabdiraxmaan ibn cabdillaah ibn cabdiraxmaan ibn abi sacsacat alansaari almaazini waa iqa weeyaan can abihi aabihi wuxuu ka wariyey cabdulahi ibn cabdiraman ibn abi saasac weeyaan waa iqa isna can abi saciid alqudri sacad ibn malik ibn sinaan radi allahu taala arda ana rajulan baa samia wuxuu maqlay rajulan buu ka maqlay yaqul yaqra'u akhrina dhah qul huwa allahu axad yuradiduha ku celcelina iyad umu muxuu aha falama asbax goortu waa bariistay jac wuxuu yimid ila nebi u sal sl fadakara dalika lahu arrinkaas uu sheegay faqaala rasulah rasulka wuxu yidhi sl slm waladii alih maan ku nafsi naftaydi biyadii gacanta ay ku sugan tahay inahaa iyada suuratu alikhlaas qul wallahu axad latacdilu waxay u dhigantaa ulua alqur'aan qur-aanka saddex meelood hal meel ay u dhigantaa weyaan intaasaan ku gaabina sharax kalemaba gelina culimmada sharceeda ka bixiyeeno yani laakiin annaga halkaas ku dhega halkaas ku dhega xadiid sagaal boqol naga tataabanina nabiga soo marin sal slm ulu اqur'aan bas inta ayada ah u xisaabsa adiga waayo xadiid sagaal boqol iyo lix iyo sagaashanaad una dambay cashirka insha allah tabarak wa tacala caawa qala imam nasa alي ramt lla akbarna waana xadiid saxiixa maxamed ibn bashaar qala xadaثana cabdiraxmaan qala xadaثana zaa'ida zaa'ida ibnu qudama thaqafi wa iqaة habtun weyaan can mansuur ibn muctamir wa iqaة habt can hilaal ibn yasaaf alashci wa iqa can rabiic ibnu khuhaym alkuufi waa iqatu caabidun mukhadram mukhadramkana waa taqaanano waa ninka jaahiligana soo gaaray islaamnimadana soo gaaray nabigeena an la kulmin sala allahu alayhi waaalihi wasalam waayahay can camr ibnu maymuun alwdi waa iqatu caabidun mukhadram isna waa mukhadram kale hahy can ibnu abi leyla cabdiraman ibn abi leyla waa iqa waa ninka la kulmay boqol iyo labaatan saxaabada nabigeena kamid warrey ansaarida oo dhammaantood ka sheegay inay markii mid mas'ale la weydiiyo kan kale u gudbini saas ilaa ay kii hore ay ku bilaabatay usoo noqoto ka bilaabatay usoo noqoto can imra'atin imra'adaas waa imra'ati abi ayuub alansaari abu ayuub alansaari xaaskiisii weeyaan oo saxaabiyad aheed radia allahu tacala an ardaha can abi ayuub alansaari radia allahu tacala an ardaha abu ayuub xaguu ku duugan yahy mataqana ku aasan yahy ya turkiya qustaniniya derbiga qustaniniya agteeda raggii inay furaan u taga u ahaa markaasa waxaa weeyaan derbiga afkeeda ayaa lagu aasay miiqaa boqoloo sano kadib ayaa la furay qustantiniya allahu akbar allahu akbar sideed boqoloo sano taqriban markuu dhint kadib ayaa la furay can abi ayub aansari radi allahu taala ada an abi nab q nabgen wuxuu yihi qul huwa allahu axad uluثu اlqur'aani weeyaan qaala abu cabdiraxman anasai wuxuu yidhi ma acrifu ma garanayo isnaadan sanad awala min hada kanka dheer sanad kanka dheer ma arkayo ula jeeda ma taqaanaa ula jeeda sanadkan dherarka badan ma acrifu ma garanayo isnaadan sanad awala min hada maxamed ibn bashaar cabdiraxmaan mahdi zaaida ibnu qudaama mansuur hilaal ibnu yasaaf rabiic ibnu khuhaym camar ibn maymuun ibn abi layla imra'a abi ayuub alansaari <laughs> nabigi asaga ala sala slam tobadi ma ku daale waa meehi waxaa loo qaadanaya mataqaana ya waa meeshii loo qaadan jiray biyaha loo qaadan jiray ya meel dheer wa waa naazil sanadka amaba silsilada ruwaadda laba qaybood u qaybsamaan asanad alcaali sanadka sareeya iyo sanada naazil kan waa naazil intaan in ka badan ood arki karaa imaam nisaai maba jirtaba maxaa yeele imaam nasaa-i wuxuu leeyahay rubaaciyaat oo nabigii asaga ay udhexaysa afar qof ay udhexaysa haddana asagii nabig maa udhexaysa ala slat slam toban jeer hada wallahu aclam wsala allahu waslama ala cabdihi rasuuli mustafa